bismillaah kolley aniga waxay iila muuqataa ehm, dagaalka soomaaliya ka socdo inaanu marna ahayn dagaal maslaxadda soomaalida ama waddanka soomaaliya ka turjumayo waxaana lagu qiimeynayaa intuu dagaalkan socday meelaha uu ka dhacay meelaha la qabsaday iyo marxaladihii isbedelay ayaa macalin ah sidoo kaleeto dadka dagaalkan wado Eh, meelihii ka horeeyey ee dagaalkan ka bilaabeen sida afghanistan eh, meesha la yidhaahdo eh, ciraaq iyo wixii lamid ah haddaad xasuusataan dagaalkii afghanistan maraykanka wuxuu sheegtay inuu kaga dhintay hal askari wasiirkii gaashaandhiga ee maraykanka markaa joogay rumsel wuxuu yidhi haddaan isagoo faanayo aada u faanayo ayuu wuxuu yidhi haddii maanta ciraaq aan weerarnana xaalku sidaanoo kaleu noqonayaa marka dagaal dhan oo waddan lagu qabsaday oo hal nin ku dhintay oo maraykanka hal nin kaga dhintay waad fahmi kartaa mushal markaa meeshaa taalo intay la eg tahay waddan dhan marka eh, laakiin maxaa ku xigay waayo maanta waxaa la arkaa in dagaalkii la qirtay in lagu fashilmay Eh, burbur badan dhimasho badan eh, maraykanku kasoo gaaray dhaqaalo warkeeda iska daah isla mar ahaantaasna maanta la aaminsan yahay eh, kooxdii ama talabaaniintii wadanka waagii laga saaray maanta maalin ay ka awood badan yihiin ma jirto meeshay doonaan bay weerari karaan saacadday doonaan bay weerari karaan marka waad fahmi kartaa marka cawaaqibta lagala kulmay waktiguna wuxuu marayaa waa labadii kun iyo kowdii bay ahayd saddex iyo toban sano ayaa kasoo wareegtay weliba sanadkii labiyo afar iyo tobnaad ba hadda la gelaya ciraaq sidoo kaleeto waxaa loo muuqatay in guul deg deg ah laga gaari karo hadda maanta ciraaq waxa ka socdo cidina isweydiin mayso lacagta ku baxday iyo maraykanka waxa kaga baaba-ay iyo maanta meesha natiijadu ay taalana waad iska fahmi kartaa marka waxaad leedahay dagaaladaas ma ahayn dagaalo lagu danaynahayay shacbiga ciraaq ee wuxuu ahaa dagaalo la doonahayay in waddankooda lagu qabsado isla mar ahaantaas mas la boobo maxaan ku iyagana aan maaragtay dad ahaan loo qiimaynin laakiin natiijadu maanta meesha ay maraysa waad aragtaa sidoo kaleeto maxaa yeelay markay dad iscaawinayaan dadku waxaa weeye waa inay ka dhexeeyaan dhaqan maaragtay deegaan maxaanku idhaahdaa dadkuna dad isku kalsoon oo maaragtay xiriir wanaagsan leh markaa iscaawinayo loona arko dadkan inay iscaawinahayaan waa inay ahaadaan waddamada reer galbeedka taariikh xun baa soomaaliya ka taalo waad ogtihiin africa oo dhan iyo wadamo badan bay ka taallaa gumaysi bay keeneen hataa dad bay gateen oy dadka iibsan jireen wax ka raaligeliyey iyo maaragtay wax maaragtay e, e, e, magdhow ka siiyey iyo wax u ogtoona ma jiraan dadkii la iibsanahayay iyo wixii taariikhda waa taa iyo gumaysigii dadka lagu hayay iyo soomaalida dhibaatadii webiyada looga gudbay waad garanaysaan markay dawladda noqotay soomaaliya dagaaladii ay qaaday ay doonaysa inay soomaaliya dhulkoodii ku xoraysato maaragtay sidai ay uga hor yimaadeen iyo sida ay u eh, maaragtay u xaasteen iyo siday dhabarjibinta ugu sameeyeen waad fahmi kartaa dagaaladii sokeeye siday oga qayb qaateen iyo sidii maaragtay dagaaladii sokeeye soomaaliya ay maaragtay dhulka loogu jiiday oo loo baabaashay iyo dagaal ogayaashii ay taageerahayeen waad xausa xasuusan kartaa dagaalankii argagixisada iyo wixii ay maaragtay cawaaqibtii maxkamadihii yimid oo hab qabiil ku aas-aasmay oo maaragtay iyagu qabiil ka soo jeeday hal qabiil ku aasaasnay kadibna midoobay dagaalkii ay la galeen iyo dhibaatadii ay la sumeen waad garan kartaa marka dagaalkaasu marka sidaasu yahay marka dadka soomaalida ah ama shacabka soomaaliyeed dagaalkan uma arkaan dagaal iyaga loogu danaynayo xaqiiqduna waa sidaas laakiin dad ee dibadaha ka yimid iyo dad maaragtay iyagu danahooda ka arko ayaa oo maaragtay aan qolooyinka kale ee dagaalka kasoo horjeedo iyo iyagu ayna isku fiicnayn ayaa dagaalkan garab siinhayo iyo dad lacag la siinhayo iyo wax noocaas laakiin shacabkii soomaaliyeed shacabkii soomaaliyeed waxaani wuu fiirsanayaa wuxuuna ka yahay banaankuna ka joogaa waagaag idriis xasan faarax waxaad sheegtay maraykanka iyo xulufadiisa ciraaq iyo afghanistan markii ay gelayeen in guulo ay sheegteen soomaaliya sidaad la socotid duulaan ceenkaas oo kale ayaa ku socda amisom iyo dowladdii meela hore leh bay gaareen iyaguna guulo bay sheeganayaan labadooda hadal ka waran maxaa kala duwanaansho u dhexeeya horta intaanan taas ku samaynin waxaa weeye waxaan anigu la yaabanahay dagaalka soomaaliya ka socdo habka dagaalka uu socdo tusaale ahaan haddaa xasuusataan maxkamadihii markii beledweyne laga soo qabsaday ayay jabeen xamar dagaal kama dhicin jawhar kama dhicin guulo berde kama dhicin gobolada shabeellada hoose kama dhicin jubbooyinka oo dhan kama dhicin way jabeen halkaa markay kasoo jabeen ilaa hoosungo markii diyaaradihii b fiftygaa lagu laayay laakiin dagaalkan hadda ay maaragtay nimankan al-shabaab ay wadaan ama mucaaradku ay wadaan waxa weeye magaalada haddii la qabsado magaalada way ka baxayaan waxayna u jirsanayaan magaalo kaste oo la qabsado waxaweye laba kilomitr shan kilomitr bay u jirayaan ma jabayaan qalabkoodii bay qaadanayaan meel dhow bay tegayaan marka dagaaladu eh, ama ciidamadu waxaa loo tababaraa hab dhowr nooc dagaal waxaa loo tababaraa inay ciidamadu duulaan qaadaan waa hab loo diyaariyo waayo hab hub gooni ay leeyihiin tababar gooni ahuna leeyahay sidoo kaleeto difaaca ah markii la jarahayo dagaalka askarta dafe difaaca galayso hab gooni ah ayaa loo loo diyaariya hub gooni ahna difaac wuu leeyahay hubka weerarka iyo hubka difaacu waa kala duwan yihi sidoo kaleeto dagaalka markii loo diyaarinayo eh, waxaan la yidhaahdo gorilla warka ama waxaan la yidhaahdo eh, dagaalka eh, jabhadeynta hab gooni aha loo diyaariyaa hub gooni ana wuu leeyahay sidaa darteed marka waxaa weeye Eh, sidoo kaleeto hadafka dagaalka laga leeyahay dagaalka ciidamada marka loogu talagalay inay eh, wax yar dagaalamaan oo dagaal duulaan deg dega intay qaadaan guulo deg dega gaaraan waxa weeye hab gooni ayagana ah loo tababara sidoo kaleeto ciidamada markii loo tababaray inay muddo badan dagaalamaan eh, iyaguna hab gooni ah loo tababara sidoo kaleeto dagaalka magaalooyinka iyaguna hab gooni ah iyo dagaalka saxaraha dagaalka waxaas oo dhan waa dagaalo gooniya marka kan waxaan usoo jeedaa waxaan anigu la yaabanahay nimankan kasoo horjeeda amisomta iyo ethoobiyaanku waxay ugu talagaleen inay dagaalamaan sida aniga ii muuqato sanadyo ma ahan eh, eh, eh, labaatan sano soddon sano inay dagaalamaan bay ugu talagaleen maxaa yeelay meel kastoo laga qabsado way ka agdhow yihiin sidii maxkamadii oo kaleeto kun kilomitr ma ayna cararayn ma cararayaan magaalo kastoo la qabsadana ciidamadii waa dul joogaan wadooyinkii bay joogaan meel walbay joogaan marka waxa weye waa la isla joogaa waay marka dagaalkan waa dagaalka ciraaq oo kale waa dagaalkii afghanistan oo kale marka waxa weeye dagaalkan marka in guul lagu gaaro oo ciidamadan hadda eh, ay qabsadeen markii xaraar ay qabsadaan eh, ama xaraardheerle markii ay eh, baraawo qabsadaan minankii baraawe laga qabsaday waxay joogaan barawe iyo maxaanku idhahdaa iyo iyo marka dhexdooda ay joogaan marka dagaal guul lagu gaaray ma ahan maxaa yeele cadowgaada hadduu magaalo joogo iyo hadduu dibadda joogo de wax ma male cadowgaadi waa joogaa hubkiisii u haystaa ciidamadiisii u haystaa baabuurtiisii u haystaa de maxaa isbedelay laba kilomitr inuu ku jira iyo inuu hal kilomitr ku jira toban kilomitr waa isla meesha wey eh, waktigu doonuu ku weerari karaa meeshuu doonuu kugu weerari karaa xilligaa xilligaa marka waxaa weeye wax guul lagu tilmaami karo ma ahane anigu waxaan la yaabanahay khaladaadka ay u samaynayaan ama maxaan ku rahda ay u samaynayaan khaladaadka noocaas ay u samaynayaan isagoo xamar dagaal ka socdo afgooye iyo xamar dhexdiisa dagaal ka socdo marka arkeeda dagaal ka socdo inay tagaan meelo kale oo isballaariyaan shalab keliya ayaa waxaa laga gubaa la yidhi toddoba baabuur bal u dagaal haddii lagu qaadi lahaa oo dagaal lala geli lahaa oo ciidamadaas maaragtay ay ku dagaalami lahaayeen waxaa laga yaaba toddoba baabuurna inayna ka gubteen intii ka dhimatayna ay ka dhimateen kuwa kasoo horjeedana ay ka dhiman lahaayeen dad ciidamo aada u fara badan maxaa yeelay taangiye wataan kuwaan kala taagiya ma wataan laakiin waxaad arkaysaa shala dagaalkii dhacay inay kuwaana uuna dhibaato gaarin ayaguna dhibaato xoog la gaartay maxaa yeelay miinooyin baa loo aastay balaayo eh, waa la eh, eh, waddo ayagoo marhayoon diyaar ahayn oon dagaal diyaar ahayn baa la weeray marka arrimaha noocaas oo kaleetaa waxa weeye wuxuu jabka usoo dedejinayaa khasaarahana ku badinayaa maxaanku rahay ciidamada duulaanka wuxuuna khasaaraha iyo jabka ku yaraynayaa ee ciidamada maaragtay dagaalka jabhadaynta samaynayo waxani waa wax iska la tajribeeyey weeye oo la yaqaano maaragtay daraasaad lagu sameeyey wey waxa afghanistan ka socda oo afar iyo tobanka sano ka socda oo maaragtay ciidamadii nato oo maaragtay boqol iyo afartan kun ah dhabarka looga jabiyey oo maanta ay cararayaan oo kala carareen oo intii badnaa carareen inta dambana maaragtay la aaminsan yahay nimankii taliban inay waddanka dib u qabsanayaan ayagoon ciidina ka baryin marka waxaa weye laakiin ku waxaad dad ku dhintay waxaad daga e, e, e, hanti ku baaba'day waxa dhaqaalo ku waxa bal u fiirso khasaaraha meeshaas naf iyo maal leh ee halkaas gaaray iyo wixii laga rajaynahayay oo eber iyo halaag lagu dambeeyey arrinta soomaaliyana aniga waxaan aaminsanahay haddaan dagaalkan loo bedelin wadahadal iyo maxaan ku rahda in la wada hadlo oo dadka soomaaliyeed loo aqoonsado in dhulkooda iyagu ay leeyihiin maahan madaxweyne intaad soo magacaabata ad ad maaragtay farta ugu yeerto oo la yidhahda madaxweyne waddan weyn oo adigu mushaarkiisa bixiso oo taangig ilaalinay aada bixiso waddan dhan oo toban milyan ku nooshahay inaad madax madaxdii sidaa ay dad shacabka soomaaliyeed ay ku qancaan ee maaragtay wadankooda jecel karaamadoodana jecel hadda wax dhici kara ma ahan come on magal ma ahan ciidamo adigu aad qoratay inaad mushaarkoodi siiso oo aad tiraahdo waa ciidamo soomaaliya waata idris xasan farax idris dad badan oo wadaniyiin ah iyo siyaasiyiin soomaaliyeed waxay leeyihiin dagaalka soomaaliya ku socda ee shisheeyuhu ay soo qaadeen ma ahan mid xal u keenaya soomaalida dadkaas ayaad ka mid tahay laakiin waxaa jira dad kale oo iyaguna siyaasiyiin ah oo fikrad taa ka duwan qaba oo sheegaya in amisom soomaaliya nabad ay u wado dowladnimo ay keenayso soomaalidu ay garab joogto ma qabo wax u dhowna ma ahan dagaalkan waxaa loogu talagalay in soomaaliya lagu burburiyo lagu qabsado lagu guumaysto lagu gumaado hantidooda lagu dhaco shaftooda lagu baabi'iyo wax kasta oo liito lagu sameeyaa loogu talagalay dagaalka dagaal loogu talagalay in soomaalida lagu gargaaro maahan waana la arki doonaa cawaaqibta ka dambayso maxaa yeelay shacabka waxaan ka hadlaya maahan dadka t tviyada taagan iyo dadka meelaha taagan iyo dadka idaacadaha ka ka babanahaya kama hadlay laakiin waxaa la rabaa waxaa mucjizo ah oo aan la yaabay anigu aan la yaabay askariga dowladda soomaaliyeed u shaqaynahayo sababta maalintiina uu magaalada u dhex maray habeenkiina uu dhufays u maray sababta intuu baadiye u aado uuna magaalada dhulka miyiga u dhex mari karin tuulooyinka u tegi karin oona shacabkii soomaaliyeed uuna u awoodi kara inuu dhex maro isagoo askari ah nin baarlamaan ah wuxuu lahaa war dadka askarta yaan dadka laga takoorine ha loo geliyo dhar shacab ah ha loo geliyo oo dharkan ciidamada ha laga saaro <laughs> u fiirso laakiin ninka mucaaradka ah dadkiisiibuu dhex marayaa tuulooyinkiibuu joogaa maxaan ku idhaahdaa meel kastuu iska marahaya maxaa u sababay marka tuutihii markaysaa kan shacabkiibaa aqbalay oo aan dhibaato u arag kana shacabkii baa dhibaato u arko sababtoo isbaaruu dhiganayaa gabdhihii buu kufanayaa waxbuu qaadayaa jaad buu cunayaa waa marqaansan yahay laguma kalsoono kana waxa weeye dadkii e, ayuu maaragtay dhex marhaya eh marka ma anagaa keenay ma been baan e, ka sheegaynaa inay ayaguna duurka iska joogaan oo nabad ku joogaan kuwaana laamiga marahayaan magaalada keliya ay joogaan habeenkiina dhufaysada ay gelahayaan managa ma wax jiraa mase waa wax been oo aan sheegayno eh, wax dadka soomaaliyeed ay sheegayaan ma wax wax jira maaha maxaa habeenkiina kudfayska gelinahayo maalintii ay muqdisho u dhex marhayaan sababtu maxay tahay may dadkooda dhex joogaan oo guryahooda dhex joogaan oo dhiibatoy dadka may may may may may caaniya biyo wada noqdaan sidii askartii soomaaliyeed ay ahaan jirtay annagu markaan labisanahay sarkaal soomaaliyeed baan baanaha markaan labisanahay waxaan dareemi jiray sharaf baan dareemi jiray dadkuna cizi bay yay ii hayn jireen marka maxaa keenay marka in ad ad ad ad dadkii adiga aad kala irdhowdaan maxaa keenahay sababtu maxay tahay waagii hore jabhaduhu duurkay ku jiri jireen ayagaa dadka ka carari jiray oo meelaha maaragtay qabiilkooda ay joogaan maahane oo maaragtay ama dadka taageere ay joogaan maahane inta kaloo way ka carari jireen oo maxaan ku rahdaa awood uma ay lahayn ilaa dawladdii dhacday laakiin bilcagsi way hadda tan dawladii baa dadkii ka cararayso oo asagiibaa airbortka e, e, maaragtay isticmaalayo diyaarado isticmaalayo oo dhulkii mari karin oan awoodi karin taankiis amisom ku jira ta waxaas